u guntanaayeen ay markii sheekha ay dhegaysteen ay aada ugu fikireen inay waqfi geliyaan haddaba su-aashay isweydiinayaan waxay tahay way iga soo gooday oo sheekhu iga soo tuuriye sideen wax u waqfiyaa kayfa aqif sideen wax u waqfiyaa waa ta labaade markii shaygii la waqfiyo maxaa ka ratibmaya markaa laba su'aalood uun weeyi oo su'aalla caawa aynu ka jawaabi doonno in shaa allahu tacaala su'aalla aynu habeen dambe ka jawaabi doonno sidee wax loo waqfiyaa waqfigu muxuu ku asaxaa maxaanuse ku asaxaynin ayuunbaynu caawa in shaa allahu tacaalaa ka warrami doonnaa idan weli waxaynu la hadlaynaa dadkii sheekh cabdillaahi uu la hadlayay oo ah waar wax waqfiya dadkii lalahaa ee wax ogaaga haystay ee sheekhu uu la hadlayay un baynu caawana la hadlaynaa oo qaabkii wax u waqfiyi lahaayeen aynu kala hadlaynaa habeen dambena inshaa allahu tacaala waxaynu la hadli doonnaa markii ay dadkaasi waxoodii waqfiyeen ciddii ilaahay mas-uulka uga dhigay ee loo gacangeliyey bal hadda siday ka yeelaysiiyo waxa kala gudboon iyo axkaamtoodu siday noqonaysa iyagana habeen dambe insha allahu tacaala ayaynu darsigeenna ku qaadan doonaa idan caawa waxaynu u fadhinaa waa waqfigu muxuu ku asaxaa sidee wax loo waqfiyaa waqfi kolley ereygu macnihiisa iyo dee waxaan kolley eh, in lagaga bogtay baan rajaynayaa muxaadaradii sheekha si markaa mukhtasara haddaynu u durmarno waqf waa masdar carabi ahaan laga keenay waqafa shaya shaygii buu joojiyey weeyaan oo waqafa marka aan markay mafcuul la siiyo wuu joojiyey bay noqotaa haddaan mafcuul la siinna wuu joogsaday bay noqotaa masderkuna wuu kala duwan yahoo wuu joogsaday markay tahay wuquuf joogsigii wuquuf buu noqonayaa laakiin waqafa markay tahay wuu joojiyey waqfi ayuu noqonayaa masderkeedii waqifuuhum inahum mas'uuluun waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala qifuuhum joojiya weeyi qifu oo keliya haddii la yidhahdo waa joogsada qifuuhum ama qifuuhu ama qifuu kada haddii la yidhaahdana waxaa joojiya bay noqonaysaa taasaa haddaba waqf lagu masderkeedu uu yahay waa joojin waxay taasi inaga saacidi doontaa axkaamta qaybo badan oo ka mida markaad ogaatay wixii uu joojin yahay oo wixii la hakinayo oo la xabisayo oo la xanibayo axkaamtu halkaasi wax badan ayaynu markaa u celin doonnaa tacriifka markaa istilaax ahaan culammadu waxay ku soo khulaaseeyaan cibaaraadkoodu way kala duwan yihiine taxbiisu اlasli wa tasmiilu athamara in shayga daatadiisii asalkiisii la hakiyo la joojiyo oo la xanibo oo loo diido dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa loo diidayaana waxa weeyi yacnii in lahaanshihiisa iyo raqabadiisa ama daatadiisu ay guurguurto kolba qof uu yeesho ayaa laga joojinayaa laga xanibayaa halkaasuu weligii sidaasuu ahaanayaayoo cid yeelanaysaa oo milkigiisa dib uu u gelayo oo lahaanshihiisa si maarata waxa weeyaan uu u wareegayaa ma jirayso wa tasbiilu thamara thamarada oo hadda laga wado uun manfacadii guud faa'iidada uu shaygu leeyahayna in fii sabiilillaah laga dhigo ilaahay jidkiisa lagu bixiyo an la sadaqadaysto guud ahaan waa sidaa haddaba waxaynu ka hadli yaa wax waqfii kara maxaa se la waqfii karaa yaa se loo waqfii karaa qaabkeese loo waqfiyaya markaad wax waqfiyaysa maxaad samaynaysa afartaa arrimood oo afar rukni ay culammada shaaficiyadu ku sheegaan ayaa waqfigan insha allahu tacala aynu kaga warrami doonaa maadaama ay muxaadaro tahay waxaynu isku dayi doonnaa inaynaan waxaa laga yaaba dadkii dalabatulcilmi ma wada aha dad dalabatulcilmiya wax baadhan karaya markii masaladii la sheegay kuwa aan baadhan karaynba way jiraan wixii halkan lagala baxa uun qaar markaa aanay u dhaafsiisnayn baa jiraya marka waxaynu isku dayi doonaa meelaha ay fuqahadu ku kala duwan yihiin inaynaan giijinayno aan madhab qura uun ka soo qaadinayno madaahibtii kale iyagana wax ka ishaarna insha allahu tacaala meelaha ay ku kala duwan yihiin si markaa wixii markaa bal hadda munaasibe haddii aan adilada khilaafaynin aqwaashaa kale wixii markaa wakhtiga kolba u munaasiba iyo maslaxadu ay keensanayso loogu dhaqmo waxaanan ka cudur daaranayaa runtii waa ururin anigu aan aqwaashaa culammada soo ururiyey uun maxaa yeelay kitaabka sheekhuna uu hadda ishaarayey ee bidaayat اlmujtahid wa nihaayat اlmuqtasid oo madaahibtii kala duwanayd iyo aqwaashii culammada baab walba ka hadla kitaabkan waqfigu wuu ka maqan yahay oo kitaab ulwaqf kamuu hadlin bidaayat اlmujtahid taasi markaa waxay igu kaliftay inaan markaa bal hadda culammadii kale madaahibtii kale kutubtoodii iyagana aan wax ka raajico intii aan ka gaadho oo aan markaa wixii iiga suuro gala ka soo naqliyo haddaynu ku bilowno waaqifka qofka wax waqfii karaa waa ayo cid waliba wax ma waqfii karto waqfi lama bixi karto dad tilmaamo gaar iyo sifaad gaara leh ayuunbaa laga ogol yahay waqfigo waqfigu uu ka asaxaya waxay culammadu ku soo ururiyaan hal sharti oo noqonaya ahliyatu tabaruc inuu qofkaasi leeyahay inuu qofkan u bado inuu wax sadaqaysan karo qof sadaqo la bixi kara oo waxaan uu waqfeeya sadaqo u bixin kara ayuunbaa waqfii kara oo waqfigu qofkii sadaqadu ay ka asaxaysay unbuu ka asaxaa haddaba taasi faahfaahin bay inooga baahanaysaa horta qofkii waa inuu qaangaar yahay qof aan qaangaar ahayn waqfi ka asixi maayo si kastuu u caqli badan yahay karti u leeyahay xoolo u leeyahay ilaa uu qaangaadho waqfi ka asixi maayo waxaa intaa lagu sii darayaa waa inuu caaqil yahayoo caaqil waxaynu ugala jeednaa maankiisi iyo maskaxdiisii waa inay fayow yihiin oo caafimaad qabaan haddii qofka maskaxdiisii aanay caafimaad qabin isaguna ahal uma aha inuu wax sadaqaysto iyo xataa tasaruf oo dhanba inuu xataa wax iibiyo ama wax kireeyo ama wax kiraysto ahal u noqon maayo sidaa daraaddeed waxba waqfin maayo waqfi ka asixi maayo si kastuu maalqabeen u yahay waxaa intaa sii raacaya an yakuuna mukhtaaran inuu qofku ikhtiyaarkiisa uu wax ku maarata wax ku waqfiyayo qof markaa la qasbay ama dowladi ha qasabto ama cid kale ha qasabtee waqfi ka asixi maayo sida sadaqaadka kale unbuu la mid yahay iyo bal tasarufaadka kale ee qofkii in xaqdarro loo qasbo aan loo ogolayn ayuunbaan waqfi in lagu qasbana loo ogolayn aynu markaa halkaa baraarujin lahayn had iyo jeer dadku marka ay dhulkoodii qaybiyaan ee laga yaabo inay ka dhigaan markaa meel beer ahayd oo kale laga dhigayo guryo iyo wax noocaasa ah laga dhigayo waxay dawladdu soo rogtaa dhul laydhaha danguud oo qofka laga goynayo qofkaas hadduu ikhtiyaarkiisa dhulkaa ku bixiyey dee dhulkaasi wuu noqon karayaa waqfiyo waqfi saxa buu noqonaya laakiin haddii aanu ikhtiyaarkiisa ku bixinin dee in markaa qof xaqiisii markaa la qaado oo xoog lagu qaado kulli shareecadu ma oggola haddii markaa wax loo cuskanayo wixii loo cuskaday in la keeno ayay kollay noqonaysaa wax markaa qiil loo meel qiil looga helayana weli anigu ma arkin markaa si ay u asaxdo bal dadkaa danta guud laga jaraya iyagoo aan la qasbayna ku niyadsan iyagoo ha iska gooyaan hadhow toole markii markaa la weydiiyana ha yidhaahdaan dee waa nagaa goynay laakiin haddii qofku uu qasban yahay waxay u badan tahay inaanu waqfigaasi asaxaynin waxaasina markaa milkigiisi iyo lahaanshihiisii uu weli ku jiro dhul markaa xaqdarro lagu haysto uu noqonayo ikhtiyaarkaasi jamiic fuqahaa ilislaam way u shardeeyaan waqfiga oo waxa weeyaan qof kastoo tabarrucaya waa inuu mukhtaar yahay waxaa intaasii dheer waxaan uu qofku bixinayaa waa inuu xoolihiisii yahayo dee ahlun litabaruc noqon maayo haddii xoolaha aanu isagu lahayn qofkii agoonta xoolaheeda gacanta ku hay ama dadkii markaa xanuunsanay qofkii waalaayoo kale xoolihiisa qofkii gacanta ku hayay xaq uma laha inuu wax waqfiyo mana waqfin karo masaajid la dhisaya waxba kuma dari karo oo xoolaha agoonta waxba kama bixin karo lama ogola iyaduna waa mid markaa meel ku xidhanoo loo daliishaday qowlkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lahaa walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan axsanta waxaa laga wadaabay culammadu yidhaahdeen ay aslaxuu lahu fii dunyaahu aakhiradiisa isagiiyo ilaahaybaa isleh adigu waxa weeyaan aakhiradiisa inaad naftiisa dhaqan wanaagsan iyo ku beerta mooy lakiin xoolihiisa inaad u sadaqaysato laguguma laha kuumana bannaana sakada uunbaa la ogolyahay inaad ka saarto laakiin wixii ka soo hadhay ma bixin kartid si kasta oo waxa loo ururinayo xooluhu wax loo baahan yahay u yahay si kasta oo wax qiimo badanu u yahay haddana adigu mar haddii xoolahan aad gacanta ku haysaa xoolahaagii aanay ahayn yatiimka culammadu waxay ka qiyaas qaateen dhammaan cid kasta oo xoolo aanu lahayn gacanta ku haya marka haddii cidda aad u hayso xooluhu ay dee ahal u tahay tabaruc oy kuu fasaxdo waa tabarruci karta laakiin haddaanay ahal u ahayn oo aad tahay xoolo agoon nin haya ama aad xoolihii inankaaga yar baad haysaa ilmahaaga yar dee adigaa ilaahay mas-uul kaaga dhigay xoolihiis haddii hooyadiiba dhimatay xoolo fiican uga dhimato adigaa ka mas-uula isaga inaad ka biilisaa way kaaga bannaan tahay laakiin ma sadaqaysan kartid oo inankaaga waxbana uma waqfiyi kartid waxbana uma sadaqaysan kartide oo xoolihiisa kama sadaqadaysan kartid waad u haynaysaa ilaa iyo inta uu ka qaangaadhayo markaas ayaad isaga ku wareejinaysaa bilati hiya axsanu lahu isaga sida markaa u wanaagsan ee u munaasibka ah ee xoolihiisii u kobcinaysa ayaad ugu dhaqaysaa sidoo kale qofku dee xoolo uu xoog ku haystayna iyaduna waa min baab awlaa marka horeba dhul uu boobay ama uu ku qaatay si sharci darro ah oo ama maaragtay nufuud ha lahaado mansib buu hayay wasiir buu ahaa waxaa kaluu ahaa dhul buu iska qaatuu iska maaragtay waxa weeyaan saxeexday ama si qaraaba kiila loo siiyo iqtaac saxa aan lagu siinin kaasina dhul dee markaa waxa weeye xaqdarro lagu haysta buu noqonayaayo qof markaa noqon maayo qofkaasi qof ahal u ah inuu wixii tabarruco noqon maayo sidaa daraaddeed dhulkaasi wuxuu iska noqonayaa dhul aan waqfintiisu asixin walow masaajidba hadduu doonaha ka dhigee sidoo kale qofkii xoolaha waqfiga hayey haddii masaajidada qaarkood maalan ay leeyihiin rayc dukaamo iyo waxyaalo ay wax uga soo baxaan waxaasi siduu u dhan yahay masaajidka iyo masaalixdiisaa lagu bixinaya laakiin masaajido kaleoo meelo kale laga dhisayo iyo awqaaf kale iyo madaaris iyo ceelo la qodo iyo lagu bixin maayo adigu ahli tabaruc ma tihid naadirow qofkan ka mas-uulka ah waqfigu insha allahu tacala kolley way inoo iman doontaae ma tabaruci karo oo waxba ma bixin karo intaasay markaa culammadu ay u shardiyeen oo dhammaanteed saynu sheegnay ku wareegaysa ahliyat tabaruc waxay markaa soo raaciyaan culammada maalikiyadu waxay soo raaciyaan qofka daynta lagu leeyahay oo isaguna ahli tabaruc maaha yidhaahdaan haddii qofka dayn lagu leeyahay xoolihiisaba ka badan laakiin weli lama xayin haddii la xayiro culammadii xayirka aaminsanayd way isku wada raacsan yihin aan waxba waqfii karin laakiin intaan weli inta maxkamadda la geeyey aan la xayirin daynna lagu leeyahay ma waqfii karaa culammada maalikiyadu waxay yidhahdeen waxba ma waqfi karo oo xoolihiisan waxaa ku tacalluqay xaqii dadkaa deynka ku leh marka iyagii buu seejinayaa xoolahooda ha loo ilaaliyo ninkan mar haddii meel kale wax ka bixiyo aanu lahayn ma waqfin kara bay yidhaahdeen culammada xanafiyada qaarkoodna warkaasi way sheegeen weliba ibnu caabidiin oo culammadii ee dambe ah ee waxa weeyaan la ictimaado tarjiixaadkiisu waxa uu leeya yembagii tarjiixu buطlaani اlwaqfi bidalika lidaruura waxaa qurxoon buu leeyahy in la rajaxo in aanu asaxaynin qofkaa waqfigiisu daruurada jirta daraaddeed inaan qofkaa waqfintiisu aanay asaxaynin hala rajaxa buu leeyahy laakiin kolley culammadii shaaficiyada iyo culammadii xanaabiladu arrinkaa isagaa ma shardiyayaan waanu iska asaxayaa bay leeyahy waqfigiisu mar haddii aan la soo dacweyn maxkamaddu aanay xayirin qofkani oo xajri wixii loo odhanayay fiqiga aanay ku xukumin intaa weeye shuruuddii markaa waaqifku qofka wax waqfeeya ma la shardiyaa inuu muslim yahay waa maya inuu muslim yahay shardi ma aha si yani fi ljumla sida guud laakiin waxyaalaha qaarkood masaajidka iyo inoo iman doonaan hadal inoo iman doona masjid gaalku hadduu inoo dhiso miyuu masaajid inoo noqonaya mise inoo noqon maayo way inoo iman doontaa iyadu laakiin si guud waqfigu gaal iyo muslimba wuu ka asaxaa taa haddaynu ku dhaafno shuruuddii waaqifka qofka wax waqfeeya waa iyo haddaynu halkaa ku dhaafno waxaynu u gudbaynaa maxaa la waqfiyayaa waxaa la waqfiyayaa muxuu noqonayaa shuruud buu leeyahay shardiga koowaad waxa weeye an yakuuna caynan ay daatan waa inuu shay yahay la taaban karo oo maxsuus ah oo aan ahayn manfaco waxay ku saarayaan culammadu markay cayn leeyihiin manaaficdii haddii aad guri kiraysato guriga adigu ma lihida manfacadiis iyo waxtarkiisaad leedahay waxtarkaa aad leedahay miyaad waqfiyi kartaa waa maya cinda jamaahiiri ahli اlcilmi sidaa daraaddeed qofkii meel kiraystay ka asixi mayso inuu masjid ka dhigo sida hadda dhacda yurub iyo meelahaasoo kale intay dadku markaa isku tagaan ay kiraystaan meel weyn ayay masjid ka dhigtaan dee waa khayr oo loo diidi maayo laakiin waxaynu ujeednaa markaa ma asaxayso yani waxaani waqfi maaha waa khayr ha ku tukadaan salaadda way ugu asaxaysaa xataa jumcadii maxaa yeelay maalikiyadu saynu halkan shaari doonno maalikiyadu iyagu waxay yidhahdeen yasixu waqfulmanaafic manfacada waa la waqfiyi karaa oo meeshaaad kiraysatay waa la waqfiyi karaayo intaa ay kuu kiraysantu meeshaasi masaajid ahaanaysaa bay yidhahdeen maalinta aad adigu ay kiradii kaa dhammaatana masaajid noqon maysa dee gurigii ay ahayd ama dukaankii ay ahayd ayay dib ugu noqonaysaa markaa iyaguun baana shardiyi jiray salaadda jimcaha in masjid lagu tukado marka maadaama iyagiina ay masjid u arkaan dee waa lagu tukan karayaa maca jumcihii waa lagu tukan karayaa madaahibtii kale jumcada masjid uma shardiyayso marka way iskaga tukan ajarna way leeyihiinoo dee waxa weeye khayrkaasi dadkii isugu yeedhay ee ummaddaasi u suurageliyay in halkaa jamaacada ku tukadaan insha allahu tacaala ajrigooda way leeyihiin laakiin waxaynu ka hadlaynaa waxaani waqfi ma yahayo masjid ma noqonayaa jawaabtu waa maya cinda jamaahiiri ahli lcilmi ahlulcilmigu siday u badan yihiin culamada shaaficiyada iyo xanaabilada xanafiyaduba waa inaanu waxaasi masjid noqonaynin sidaa daraaddeed gabadhii markaa xaa'idka ahayd loo diidi maayo ninkii junubka ahaa loo diidi maayo ictikaafkii ku asixi maayo ictikaafkiina ku asixi maayo amaa culammada maalikiyadu iyagu waxay leeyihiin waa masjid axkaamtii masaajidkana uu yeelanayaa oo dhan waxay markaa weliba nasgareeyeen gabadhii xaa'idka ahayd iyo qofkii junubkaa inaanay soo gelaynin ictikaafku miyuu ku asaxayaa iyagoo nasgaraynaya maan arkin laakiin waxay u badan tahay inay ictikaafkana ay ansixinayaan waxaa markaa masaladani daliilka iyo halka ay ku qotonto masale inoo iman doonto oo hal yasixu taqqiitulwaqfi aynu siiqada iyo qaabka wax loo waqfiyo kaga hadli doonno waqfiga in la muddeeyaa miyay asaxdaa mise ma asaxdo ayay masaladani salka ku haysaa xadiidkuna wuxuu waafaqsan yahay sidaa jumhuurka oo ah in aanay eh, in la muddeeyo waqfiga oo muddo uun loo muddo loo qabtaa inaanay asaxaynin waxaa kale oo markaa shuruudii mawquufka ama shayga la waqfiyayo shuruuddiisii waxaa ka mid a an yakuuna mucayanan cayn horeynu usoo sheegnay sidoo kale inuu yahay wax mucayana wax mucayana waxaa laga wadaa inaad wax si gaara ah u tilmaantay laakiin haddaad dhowr meelood leedahay oo labadaydaa boos mid ahaan baa waqfi ha baan kala dooran doonaa ka aan markaa qaadanaya kaan waqfi ka dhigay laakiin imikaba ogaada mid baa waqfiyehe iyaduna cinda jamaahiiri ahli اlcilmi sida culamada xanafiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabiladuba ay nasgareeyeen sidaa waqfi kuma asaxo labadiiba labadii boosba adigaa iskale ilaa aad kala dooranayso oo ra'yigaagu mid markaa uu ku sugnaanayo deetana tii kale aad odhanayso waan waqfiyey waxaasaan u waqfiyey waqfi kaa asixi maayo laguguna xukumi maayo haddaad dhimatana labadii boosba warasadaad iyo dadkii dhaxalkaaga lahaa ayuunbaa lagu wareejinayaa iyaga ayaa iska yeelanaya culamada maalikiyadu masalada ayaa u ka hadlaya maan arkin wax markaa bannaysay mubhamka waxa uun jira wejhi culamada xanaabilo ay soo naqliyaan laakiin jamaahiiru ahlilcilmi inaanay bannaanayn ayay isku raacsan yihiin waxaa kale oo shardiga ah, horena waynu usoo tilmaannay an yakuuna mamluukan lilwaaqif waxaan aad markaa dee waqfihaysaa waa inuu milkigaagii yahay waxaad adigu leedahay waa inuu yahay waxaa laga soo reebayaa waxyaalihii madaxweynaha ama dowladdu dadkii loo xil saaray ay waqfiyayeen de iyagu waxaanay lahayn bay waqfiyaan oo dee dantii guude ay gacanta ku hayeen xoolihii baytulmaalka ee dowladdu ay lahayd inay waqfiyaan de waa u bannaan tahay oo masaajidda iyo waxyaalihii kale loo baahdaba way ka samaynayaan waana dee mas-uuliyaddii loo diray laakiin dadka kale wax aanu qofku lahayn oo aan milkigiisa ku jirin ama kii lahaa aanu u wakiilanin ma waqfiyi karo kaa dowladdu ay waqfiyayso jiha guud waa loo waqfiyi karaa sida masjid iyo madrasad guud laakiin qof gaara ma lagu waqfiyi karaa culamada shaaficiyadu waxay soo naqliyeen in lagu waqfiyi karo laakiin waxay yidhaahdeen bisharطi ظuhuuri اlmaslaxati fii dalik id tasarufuhu fiihi manuutun biha ka waliyi اlyatiim waxaa shardiya bay yidhaahdeen inay daahir tahay oy muuqato inay maslaxadi ku jirto qofkaa gaarkaa in wax lagu qof aada u baahan oo maalan aan xoogsan karin oo sidaasa in la yidhahdo taa isagaa loo waqfi kadibna masaakiinta kale oo kale waa in markaa maslaxad daahiri ay jirta bay leeyihiin markii eh, wax la waqfeeyo cid gaara loo waqfeeyo si guud hadda haddii loo waqfeeyo maslaxada mar walba waa laga rabaa maxaa yeelay qofkan dawladda eh, mansibka ka haya waa sidii qof waxaa la yidhi xoolo agoome agoomeed haya wuxuu la xukun yahay uun qof xoolo agoomeed haya markaa inuu isagu naftiisa ka fuur yeelo oo booskii uu ansixisan karayaba uu ansixisto meel walba waxa weeyaan tii qaadan karayaba uu qaato ciddii qaraabadoo wax siin karayaba uu siiyo waxaasoo dhan fuqahadu waxay leeyihin maba asaxayso waxaasna ma yeelanayo dhulkii sidii unbuu danguudu yahay tii uu madaxweynaha ka soo ansixistay ama isagu waxa weye soo ansixiyey ama waxa weyaan qaraabadiisa uu siiyey kol haddii maslaxadii iyo dantii ummadda aan la eegin waxba kama jiraan waxaasoo wixii weli haddaa waa danguuda waa layska leeyahay ciddii ka dambaysa waxaa waajib ku ah inay soo celiso oo waxa weeye aan loo daynin qofkii si xaq darra ah ku qaatay waxaa kaloo shardi ah waxaan la waqfeeyo waa inuu muntafac bihi yahay walow ma'aalan wax waxtar le waa inuu yahay waxaan waxtarba lahayn aan la filayna inuu waxtar yeesho dee waxba waqfintiisu macno samayn mayso waxaad waqfiyaysaa waa inuu wax ummadda wax ugu filan yahay oo wax u taraya walow hadduu qof gaara ama waxa weeyaan si guud ba ad u waqfidide cidd ad u waqfiyayso inuu waxtar u leeyahay waxtarkaasina waxtar markaa dee oo bannaan uu yahay ayaa muhiima xataa haddii aanu hadda waxtar lahayn waa in la filanayo inuu hadhow waxtar yeesho oo waxa weeye lagu intifaaco laakiin waxaan sinaba waxtar ulahayn hadda aan la filanayna inuu weligii waxtar yeelanayo kaas waxay yidhahdeen fuqahadu isagana waxba waqfintiisu macno ma laho de wixii la sadaqaysan lahaaba wax jira ma aha waxaa kale oo shardi ah an yabqaa maca alintifaaci bihi waxaad waqfinaysa waqfi u bixinaysaa waa inuu yahay wax iyadoo la manaaficsanayo waxtarkiisii la guranayo haddana isagu jiraya waa inuu yahay laakiin wax markii la manaaficsado baaba'aya dee waa inaanu ahayn sida raashinkii la cunayay iyo wixii lamidka ahaa iyo lacagtii aad qofka siinaysay waqfi kuwaasi ma galaan sadaqo unbay galaan inaad sadaqaysato dee markaasaa lagu kala tago mooyaane laakiin iyagu ma noqdaan <clears throat> waqfi ma noqdaan waxaa markaa uu muran ka joogaa fuqahada dhexdooda haddii shayga aan cayntiisu aanay baaqi ahaanayn daatadiisii baaqi ma ahaanayso laakiin macno ahaan ama xukun ahaan waa sidii wax baaqiyahoo kale tusaale ahaan lacag raasamaala lacag raasamaala in la waqfiyo la yidhahdo kolba baahan ha dhiibo xoogaa ku shaqaysto markuu waxa weeyaan waxoogaa raasamaal oo ka helo faa'iido uu ka helo ha soo celiyo eh, dee baaqi ma aha lacagtii oo loo dhiibay iyada lafteedii soo celin maayo ilaan waa kan ku tasarufay ay baxdeen waxa uu soo celinayaa waxay noqonaysaa un tu la mid ah. waxyaalaha noocaasi miyay asaxaysaa in la waqfiyaa mise ma asaxayso fuqahadu way ku kala duwan yihiin dabcan khilaafkooduna waa khilaaf de waxa weeyaan culus oo masaladu ma sahlana leanna haddii la yidhaahdo waxaan waqfigiisu wuu asaxayaa macnaheedu waxa weeye hadduu dhinto oo uu geeriyoodo warasadiisii xaq kuma laha waxaan sidaasuu baaqi u ahaanaya ayaa markaa meesha imanaysa marka culimmada shaaficiyada iyo xanaabiladu ma asaxaysa bay yidhaahdeen xanafiyada laftooda waa saas oo kale ma asaxaysa bay yidhaahdeen laakiin qolyahoodii dambe waxay markaa yidhaahdeen curfigiibaa isbedeley ha iska asaxdo maalikiyaduna iyagu way asaxaysaa bay yidhahdeen oo waxay leeyihiin shayga daatadiisii yaanay baaqi noqonine laakiin macnihii macno ahaan bay baaqi u tahay mar haddii raasamaalkii marba la soo celinayo macno ahaan bay baaqi u tahay marka iminkana aad baa loo sameeyaa khaasatan dowladaha carabta oo kale shirkado markaa raycoodu masaakiinta iyo agoonta iyo la siinayo ayaa la unkaa shirkadaha noocaasa in la unko bannaanidoodii iyo bannaani la-aantoodu waxay ku xidhan tahay masaladani siday kolba u bannaanaato qolada diidaysa iyo qolada ogol labaduba waxay xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee cumar bnu khaaab radia allahu tacaala canhu uu ku yidhi in shita xabasta aslahaa haddaad markaa doonto cumarow dhulkaasi asalkeeda waad xabisi uu yidhi ayuunbay labada qoloba dhinac ka haystaanoo dee culamadan jumhuurku waxay leeyihiin xabasta aslaha asalkeedii baad joojinaysaa ood hakinaysa marka asalkii waa inuu baaqi ahaado meeshan asal baaqi maaha wixii wax lamidaa la keenaya laakiin wixii waxa weye qofku uu waqfay sidiisii baaqi uma aha markaa naskii ayay khilaafsan tahay bay leeyihin waqfiguba uu ku sugnaaday naska iyo kuwa lamida ayaa masaladan waqfiga gebigooduba ay ku sugan tahay tii buu khilaafsan yahay markaa waqfi asaxaya noqon maayo haddii markaa dee shirkaddii la unko waa baatil lama laha shirkadani waa unki wixii markaa faa'iidana waa laga sadaqaysan karaa lakiin markuu ninkii dhinto nin walba intiisii warasadiisiibaa xaq u leh hadday daynayaan halkii ku daynayaan hadday la baxayaan oo qaybsanayaanba wax iyaga u taallo weeyaane wixii waqfi noqon maayabay markaa jumhuurku leeyihiin kollay daahirka xadiidkana waxaad moodaa inay sidaasi waafaqsan tahay markaa qofku haddii uu isagu u arko inuu shirkad noocaasa sameeyo de wuu samayn karaya wixiina waa la sadaqaysan laakiin markii uu geeriyoodo haddana waa in warasadiisii dib loogu laabto oo la weydiiyo dukaankii nooca ahaa ee sadaqada loogu talagalay ama agoonta loogu talagalay miyaad la noqonaysaan mise sidiibaa markaasi waxa weeye sadaqadii ay ugu sii soconaysaa waalidkiinnii iyo idinkaba maxaa yeelay mar hadday ceshan karayaan sadaqada iyagu markay ogolaadaan sadaqada iyagiina ay la baxeen oo kale ayuunbay noqonaysaa laakiin waqfi noqon maysa bay leeyihin jumhuurka culammadu raximahum اllahu tacaala waxaa kale oo shardi ah waxaan la waqfeeyaa waa inuu yahay mimaa yasixu baycuhu wax la iibin karo waxaan in la iibiyaaba aanay bannaanayn sida aydii oo kale nafciba ha lahaado waxtar ha lahaado laakiin sharcigiiba inoo diiday in waxan eh, la iibiyo markaa mar hadday sidaa tahay bay leeyihin culammadu waxba iyadana waqfinteedu asixi mayso intaas ayay noqonaysaa shaygii aad waqfiyayso shuruuddiisu wax intaa dheer jumhuurku ma shardiyayaan laakiin culamada xanafiyada ayaa waxay yidhahdaan waa inuu caqaar waa inuu dhul yahay ama wax dhulk ama dhisme markaa dhulku dul yaalo maca dhulkii la waqfiyayo iyagu waxay diidaan eh, jignayaashan aynu xabaalaha ku qodayna in la waqfiyo iyo gaadhi in la waqfiyo iyo eh, waxyaalaha manquulka loo yaqaano ee aan maguurtada ahayn in la waqfiyo way diidaan laakiin haddana iyaga laftooda mutaakhiriintoodii waxay yidhahdeen wixii curfiga iyo caadadu ay tahay in la waqfiyo in la waqfiya iyadana ha iska bannaanaato ha iska asaxdo lakiin jamaahiiru ahlilcilmi shardigaasi daliil looma haya bay yidhaahdeen mana ay shardiyina manquuliyo iyo waxa weeye hayru manquulba ma guurto iyo eh, wixii markaa waxa weeya guuraya labadaba in la waqfiyaa way iska asaxaysaa sidoo kale waxay yidhaahdeen culammada xanafiyadu mushaac waa inaanu noqonin yacnii wax aan qaybsanayn oo lagula leeyahay wax lagula leeyahay oon qaybsanayn ma waqf yacni dhul baad qof wada leedihiin isuukiin jira waabad dhaxasheenba manaydaan qaybsanin waxaad tiri intaydii waan waqfay intaydii waan waqfay oo masjid baan u waqfay ama madrasad baan ka dhigay baa tidhi jamaahiiru ahlilcilmi waa ku asaxaya waqfigaagaasi wuu asaxay waxaasina milkigaagii wuu ka baxay ninkaa markaaad meesha wada leedihiinna dee intiisii isagu sidiisii buu leeyahy marka waa in la qaybiyo oo waxa weeyaan meeshii lagu kala baxo deetana intaadii markaa toos waqfi looga dhigo iyadana markaa culamada xanafiyada unbaa diiday laakiin iyada waxaa la yidhi wax markaa daliil lagu diido ma jiro halka haddaynu uga baxno mawquufkii ama wixii la waqfiyayay wuxuu yahay waxaynu u gelaynaa almawquufu calayh cidda wax loo waqfayaa waa ayo kii wax waqfaya waynu soo garanay wixii uu waqfi maaratay waqaf ka dhigayeyna waynu garanay yuu wax u waqfayaa cidda wax loo waqfayaa laba qayboodba way noqotaa jiha guud si guud sida masaajidada oo kale darasadaha oo kale ceelasha biyaha ah oo kale ee si guud ummaddu ay uga wada cabbayso kaa waxaa la yidhahdaa markaa waqf calaa jiha caama jiho guud in wax loo waqfa ayaa la yidhaahdaa si gaarana waa loo waqfi karaayo waxaan waxaan waqaf uga dhigay baad odhan kartaa carruurtayda iyo waxay sii dhalaan ama waxaan waqaf uga dhigay hebel iyo carruurtiisa waad odhan kartaa oo markaa waqf calaa mucayan cid gaara wax loo waqfay iyo cid guud ama si guud wax loo waqfayba kala noqon haddaba shuruud bay leeyihiin labaduba shuruudda qaybna way wadaagaan qaybna e, way kala leeyihiinoo e, maaragtay labada qaybood qayb ahaan ayuunbay shuruud u tahay shuruudda ay wadaagaan waxaa ka mid a ah an tadhara fiihi lqurba waa in waxani uu yahay wax alle u dhowaansho uu ka muuqdo wax ilaahay loogu dhowaado oo ay wax weeye muuqato dhowaanshaha ilaahay loogu dhowaanaya waa inuu yahay sidaas waxaa u dhiga shardiga culammada xanafiyada iyo xanaabilada ama culammada maalikiyada iyo shaaficiyadu waxay u dhigaan allaa yakuuna macsiya waxaana wax u waqfaysaa waa inaanay macsiyo ahayn labada cibaaro ma labada weedhood waxna way ku kulmayaan waxna way ku kala tegayaan waxay ku kulmayaan wixii sharcigu aanu bannaynin labaduba way diidayaan oo dee qurbana maaha macsiyona wuu yahay in kaniisad wax loo waqfiyo in meel khamriga lagu cabo la waqfiyo oo khamriga lagu cabo la yidhaahdo in la waqfiyo wixii lagu tumanayay kaman iyo wax lamida la waqfiyo la yidhahdo waa waqfi waxyaalahaasi dee waa macsiyo qurbana maaha markaa afarta madhabba taasi xaaraan bay ku tahay waxa ay ku kala tegayaan labada weedhood ee culammadu ay isticmaaleen cid khaniya haddaad wax ku waqfido dadkii akhniyada ahaa ama aad garoommo lagu ciyaaro aada waqfido oo kale oo maarata ama kubada lagu ciyaaro ama ciyaarihii banaanaa lagu ciyaaro in la waqfiya miyay asaxaysaa halkan ay farac ka tahay oo haddaynu nidhaahno shardigu waa in waxan qurbo iyo daacannimadu ay ka muuqato dee garoon kubad lagu ciyaaraya daaca kama muuqato iyo iyo taqarub kama muuqdo sidaa daraaddeed waqfinteedu asii waqfintiisu asixi mayso garoonkiina mid aad iska leedahay unbuu noqonaya saa doonto ka yeelayso haddaynu nidhaahno allaa yakuuna macsiya waa inaanu waxani macsiyo ahayn haddaynu nidhaahnana dee garoonkii macsiyo maaha haddii kubad lagu ciyaarayo si maaragtay waxa weeye aan mukhaalafaad sharciga lala imanaynin dee xaaraan noqon mayso waxyaalihii kale markaa iska bannaanaa meelihii lagu samaynayey meelihii lagu baratamayey goobaad maarata in lagu baratamo ugu tala gashay musaabaqaadkii bannaanaaba sharcigaaba ku booriyey dadka laakiin haddana de wixii ma aha wax markaa qurbadu ay daahir ka tahay marka tan noocaasoo kale ah ayay culammadu markaa isku dhaafsan yihiin waxaa diidan markaa culammadaasi xanafiyada iyo xanaabiladaa diidan ama culammada kale ma diidana dadkii akhniyada ahaa inaad wax u waqfido ma diidana oo iska bannaan tahay bay leeyihiin maxaa yeelay dee in ajar lagu dalbaa baciid maaha oo tusaddiqa calaa haniya waaba tii xadiidka ku soo aroortay ajarna waa laga helayaa oo dee dad muslimiina haddii aad markaa waxa weeyaan wax ku saaciday waa icaana qof muslimoo aad saaciday oo wax uunbaad tartay ha yaraata ama ha badnaatee marka mar hadday sidaa tahay way iska asaxaysaa ayay iyagu yidhahdeen waxa haddaba halkan su'aal ah wixii waynagani waa inuu qurbo yahay ama waa inaanu macsiyo ahayn waxay su-aashu tahay cinda man waa inuu waxaani daaco yahay qofka waaqifkaa agtiisa miya mise waa fii nafsi اlamri waa inaanu macsiyo ahayn ma qofka waaqifkii siduu aaminsan yahayba mise waa xaqiiqadu siday tahay su-aashaas ayay ka farcamaysaa masaajidadii gaaladu ay dhisaysay da isku dhisan masaajidna inoo dhisaan oy xoolahoodii ku dhisaan masaajidkaasi masjid ma inoo noqonayaa mise inooma noqonayo halkaasa iyaduna farac ka noqonaysa culammadu mid horta taqriiban way isku raacsan yihiin khilaafka ku jiraana khilaaf xooggan ma aha in horta fii nafsi alamri xaqiiqadu siday tahay horta waxaan inuu daaco yahay ama aanu macsiyo ahayn horta iyada waa la rabaa sidaa daraaddeed jamaahiirta culamadu awqaafta ay gaaladu waqfidee ay u waqfido waxyaalaha ayna shareecadeennu bannaynayn toodu hadday doonto haba bannaysee hadday doonto shareecadoodu haba bannayse hadday gaaladii wax waqfiyaan ay iyagu u arkaan wax bannaan laakiin sharcigeenna aan ku bannaanayn dee taasi xaqiiqa ahaan wax markaa daaca ah maaha waana macsiyo sidaa daraaddeed kaasi ma asaxayo taa afarta madhaba cala alaqal sida muctamadka u ah way isla ogolyihiin laakiin haddii qofkii uu sameeyo wax xaqiiqa ahaan taaco ah sida masaajidkii oo kale laakiin isaga caqiidadiisa marka la eego aan daaco iyo qurbo ahayn gaaladii diinteennii inay saxan tahay ma aaminsana masaajidka aynu ku cibaadaysanaynana inay cibaadadeenani sax tahay ma aaminsana haddaba inay masjid inoo dhisaan xaqiiqa ahaan waa dee masaajidku wax ilaahay loogu dhowaadoo sax ah laakiin siday iyagu aaminsan yihiin baa arrintaa ka duwan haddaba masaajidka inoo waqfi ma noqonayaayo masjid saxa ma noqonaya culammadu waxay u badan yihiin inaan waqfi saxa noqonaynin kol haddii ay aaminsan yihiin waxaan wax ilahay ugu dhawaanayaan inaanu ahayn waxay ilahay ugu dhowaanayaan inaanu ahayn kol hadday aaminsan yihiin waxba waxaasi waqfi saxa mujaamalo iyo maaragtay waxa weyaan iyagu ha ka raadiyaan saaxiibtinimo wax ka maaratay dayaan laakiin waqfigu daba wax ilaahay loogu dhowaadee mar haddii aanay aaminsanayn waxaan inuu daaco yahay dee tasbiil baa la rabay iyo sadaqaysi baa la rabay ilaah in loogu dhowaado tiina meeshan markaa ma taallo sidaa daraaddeed ma asaxayo waxaa markaa ku tegey culammada xanafiyada iyo maalikiyada sidoo kale culammada xanaabiladu shekh alislam ibnu taymiya ayay ka soo naqliyeen waanay taqriiriyeen laakiin markay baabulgusli ay marayeen tahaarada ayay warkaa war ka duwan culammadooda qaarkood ay ka soo naqliyeen culamada shaaficiyaduna way isku khilaafsan yihiin shaykhii tafsiirka lahaa waaxidi alwasiid fi tafsiir lahaa maaratay iyo sidoo kale alkiy alharaasi iyo waxay ku tegeen iyagu inaanay bannaanayn waqfigoodaasina waqfi saxa ah aanu noqonaynin waxaanay u daliishadeen qowlka ilaahay uu leeyahay inamaa yamuru maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufr iyo sidoo kale inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllahi walyowmi اlaakhir iyagoo marka hore ku tacliiliyay waxaana agtooda inaanu qurba ka ahayn iyaa waxay taa ku sii xoojiyeen qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay umay ahaan gaalada inay camiraan oo ay dhisaan masaajidda iyo buyuudda ilaahay aayadda kalena waxay leedahay waxa keliya oo dhisa uun sida markaa tafsiirka iyagu ay marayaan markaynu marno waxa keliya oo dhisa buyuudda ilaahay iyo masaajidda dadkii iimaanka laga helay sidaa daraaddeed waxay yidhahdeen dhismayaasha ayagu dhisayaan waxba markaa xaaraan bay noqonaysaa waxba markaa waqfigoodaasi in loo in laga yeelaba ma aha inay masaajidka dhisaan qowlka kale waxaa ku tegay culammada shaaficiyada qaarkood sida alimaam albaqawi oo kale fataawihiisa sida uu ku nasgareeyey culammadii shaaficiyada muta'akhiriintuna fatwada baqawi iyay qaateen sida imaam shaykh alislaam zakariya alansaari iyo shuraaxdii minhaajka sida ibn xajar alhaytami iyo shamsudiin aramli dhammaantood waxay qaateen fadwada ramli ee odhanaysa haddii ay masjid wax u waqfaan ama masjid ay dhisaan wuxuu iska noqonayaa masjid loona diidi maayo oo laga mancin maayo aayadda markaa tafsiirkeediina waxay yidhaahdeen tacmiirka markaa meesha ama cimaarada meesha laga hadlaya waa waa tii macnawiga ahayd oo in cibaadada lagu camiro ahay arrinkaana waaxidi wuxuu ka soo naqliyey akaru lmufasiriin oo wuxuu yidhi akaru lmufasiriin xamaluu alcimaarata haahuna calى dukhuuli اlmasjid اlxaraami wاlqucuudi fiih qaala alxasanu ma kana lilmushrikiina an yutrakuu fayakunu ahla اlmasjid اlxaraam in masaajidka lagu cibaadaysto oo la fadhiisto oo la galo ayay mufasiriinta badankoodu ku xambaareen buu yidhi aayaddani ma kana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina calى anfusihim biاlkufr وذهب آخرون إلى العمارة المعروفة من بناء المسجد ورمه عند الخراب علماء قيب كلا oo kamidii waxay ku xambaareen aayadda tafsiir keeda inay ka hadlayso dhismihii masaajidka iyo tarmiimintiisii iyo dib u hagaajintiisii haddii uu xumaado markaasuu isagu tacliiq buu sii saaray oo wuxuu yidhi wahada أيضا محظور على الكافرين yumnacu minhu xataa low awsaa bihi lam tuqbal wasiyatu marka intan dambe isagaa leh isagaanay culamadu ka soo naqliyeen inuu ra'yigiisu sidaasi ahaa wuxuu leeyay kan dambe laftiisu ee culamada qaarkood ay ku xambaareen isaga laftiisu waa macno saxahoo gaalada waa loo diidayaa inay masaajidda dhisaan ay faraha la galaan xataa haddii ay dardaarmaan buu yidhi dardaarankooda laga aqbali maayo laga dhegaysan maayo wixii ay masaajidda u dardaarmeen tafsiirkaasi mufasiriin badan baa runtii sheegay keligii maaha alkiyal haraasi baa ayaa isaga laftiisu xukunkaasi qabaysaynu sheegnay jasaas oo xanafiyada ka mid ihi axkaamul qur-aankiisa saasuu ku leeyahay ibnuljawsi zaadulmasiirka saasuu isaguna ku leeyahay maawardi laftiisu oo aimadii shaaficiyada ka mid ihi xaawiga tafsiirkaasuu aayadda saaraya in markaa walow tafsiirkiisa nukatulcuyuun aanu ku soo naqlinba oonu kuma sheeginba laakiin haddana xaawiga wuxuu ku sheegayaa in aayadda tafsiirkeedu uu yahay in loo diidayo gaaladii inay masjid dhisaan marka calaa kulli xaal waxay noqonaysaa in gaalada wixii markaa yidhahdaan masaajid baanu dhisaynaa iyo waxaasi masaajidka laga weeciyo waxyaalihii kale ee ay markaa aan masjid ahayn culamada maalikiyadu waxay kala qaadaan almanaafic addunyawiya walmanaafic addiiniya waana dabcan taas waa la isla ogolyahay hadday wadda inoo waqfiyaan ama dhismayaal caadi waxyaalaha dee aan maaragtay waxa weeye cibaadada loogu talagelinaya iska guud waqfintoodu way asaxaysaa taa fuqaadu way isla ogolyihin oo inagii nidhi gaalka waqfigiisu filjumla wuu asaxaya laakiin masaajidda inaan laga yeelin baa qurxoon inay iyagu dhisaan dadkaa muslimiinta ihi ay markaa dhisaan waxaa kale oo markaa shardiga labaad uu noqonayaa an yakuuna ahlan lilmilki inuu yahay shaygan wax loo waqfiyaya mawquuf calayga ihi cid markaa wax yeelan karta wax wax yeelan kara waa inuu yahay cid aan waxba yeelan karin sida xayawaankii oo kale waxba looma waqfi kara bay leeyihiin jamaahiiru ahlilcilm maxaa yeelay dee waqfintu waa manfacadii oo shaygan la siinayo waxtarkiibaa qofkan la siinaya ciddan wax loo waqfeeyo waxtarkiibaa la siinaya marka cidda waxtarka la siinaya waa inay cid wax yeelan karta tahay sidan iminka markaa dhacdo bisada in wax maaratay xoolo loo yeelo iyo taasi markaa iyadu wax soconaya oo islaamka dhexdiisa ka soconaya ma aha waxyaalaha dayacan sida ayda iyo kuwaas miyaa wax loo waqfiyi karaa weji markaa imaamu raafici oo shaaficiyada ka midihii laga fahmayo hadalkiisa ayaa jira laakiin iyadana jamaahiirtu waa inaan waxba loo waqfi karo waqfigaasi aanu waqfi markaa muctabara noqonaynin ayda iyo shimbiraha iyo waxyaalahaasi wuxuu soo reebay imaamu alghazaali shimbiraha xaramka xamaamu maka wuu soo reebay marka de waa nooc istixsaan bay noqonaysa kolley daliil khaas oo soo reey ma jiro haddii aan la odhanayn ugaadhii maka oo dhanba de ugaadheedoo dhan baa ayaa ahayd muxuu ahaayey ayaa masuun ahayd oo la ilaalinayay mana odhanine xamaamka maka ayuunbuu soo reebay culammadii ka dambaysayna way ku raacdeen shaaficiyadu markaa in wax loo sadaqadaysto la diidi maayo aygii haddaad waraabiso sadaqadii ajar baad ka helaysaa shimbiri haddaad wax siiso sadaqad baad ka helaysaa laakiin waqfigaa laga hadlayaa dhulbaad waqfido waxaad tihi waxbaa laga beerayaa waxaa loo beerayaa inay shimbiruhu cunaan waqfigani miyuu asaxay baa laga hadlayaa oo hadhow toole haddaad dhimato lama taaban karo lagaa dhaxli maayo mise shimbirahani macno badan ma samaynayaane dadkaagiibaa ka awraysane waa lagaa qaadaya waa lagaa qaadayaa bay leeyihiin culammaduyo waa la dhexlayaa waxba markaa waqfi muctabara ma noqonayo waxaa markaa jirta oo iyadu waqfigeedu asaxayaa oo halkan hoos gelaysa masaajiddii masjid inaad wax u waqfido maaha inaad isaga waqfido isaga waqfido dee waa caadada muslimiintood ku waqfiday oo mawquuf calaygu muslimiintii buu noqonaya laakiin masjidka laftiisii inaad tidhaahdo masaajidkaasaan gurigan u waqfay oo masaajidkan maaragtay waxa weeyaan manfacadiisa siiyey way asaxaysaa iyadu oo waa laga soo reebaya masaajidkoo keliyana maahee awqaaftii oo dhan baa lamid aho waa kii zubadku lahaa alwaqfu waalmasjidu kaalaxraari dadkii xorta ahaa bay la mid yihiin masjidka iyo iyo waqfiguyo sida dadka xorta ay wax u yeeshaan ayaa ay markaa masjidka iyo awqaafta kaleba ay wax u yeelataa markaa madrasadii waxbaad u waqfin kartaa dukaan dhismayaal suuqa ka samayso la kireeyo oo kiradii ka soo baxda madrasadda maalan lagu biiliyo sidii sheekhu inoo sheegayey macalimiinta dhigaysa iyo ardayda dhiganaysa laftooda kuwooda fuqarada ah iyo la siiyo waad samayn karaysa iyo kuwa musaafiriinta ee meelo fog ka yimid ee madrasada yimid lagu biiliyo in loo sameeyo oo dukaamadaasi ay la yeelato markaa madrasadu yeelato ama masaajidku uu yeesho sax weey laakiin waxaynu kula talinaynaa qofka doonaya masjid inuu wax u sameeyo ama madrasad inuu wax u sameeyo inaanu waqaf aanu waqfina uu yidhaahdo waan u hibeeyo waxaan siiyey masaajidka ama madrasadda waayo xukunkoodaa kala duwan masaajidkaan u waqfay markaad tidhaahdo iyo markaad tidhahdo masaajidkaan siiyey ama aan u hibeeyey way kala duwan tahay siday u kala duwan tahay markaad tidhahdo maxamed baan waxaan siiyey iyo maxamed baan u waqfay way kala duwantao axkaamtii way kala duwanaanayaan masaajidkaan siiyey masaajidkaan u waqfayna way kala duwan yihiin marka in la yidhaahdaa qurxoon masaajidkaan siiyey waxay taasi sahlaysaa ha toole haddii manfacadiisu ay yaraato oo wax kaloo ka nafci badan la helayo inta si sahlan loo iibiyo isagii in wax kale lagu bedelo ayaa fududaanaysa lakin markaad waqfi ka dhigto dee waad xanibtayo waad hakisay wax la leeyahay ma aha wuxuu noqonaya waxaan markaa la taataaban xataa haddii faa'iidadiisii ay yaraato sida insha allahu tacaala aynu darsigeenna dambe ku ishaari doonno haddaba wixii waqfi ahaa inaad wax siiso iyo inaad wax u waqfidaaba way asaxaysaa ama masjid ha noqdo ama madrasad ha noqdee waxaana markaa xagga tacliilka ay markaa ku kala duwan yihiin fuqahaduyo maalikiyada iyo iyo shaaficiyadu sidaa aynu sheegaynay kala xaraari weeyaan bay leeyihin waxbay yeelan karaanba masjidku sida qofku wax u yeelan karo ayuu masaajidkuna wax u yeelan karaa oo hanti buu leeyahay masaajidku bay leeyihiin iyagu baynamaa xanaabiladu ay si kale u tacliiliyeenoo iyagu cillada waxay ka dhigeen ay u bannaanaatay waxay yidhahdeen masaajidka sow muslimiinta looma waqfin wixii masaajidka loo waqfaana waa wax muslimiinta loo waqfay un marka dee muslimiintuna ahlilmilki bay ahaayeen marka xaggaas saasay iyaguna ay mareenoo waxay ka dhigeen kalmawquufi cala almawquufi calayhi alawal mawquuf calayhigii ka horeba uu ku waqfisnaa inuu kan dambana ku waqfisan yahay oo kale lama weecin karo mar walba masaajidkiibaa leh laakiin haddana eh, xagga takhriijka iyo tacliilka ayay sidaa yidhaahdeen cid aan hadda jirin wax ma loo waqfiyi karaa law inagan ahlulilmilki nidhiye hadduu tabac yahay waa la ogol yahay oo tidhaahdo carruurtaada iyo wixii aad dhasho iyo wixii ay sii dhalaan aad tidhaahdo waa sax oo way asaxaysaa waana laysla ogol yahay taas laakiin inuu bilowgaba wax aan jirin aad ka bilowdo adigoon carruurba lahayn aad tidhahdo kan waxaan u waqfay carruurtayda taasay ayay fuqahadu diidan yihiin qaybo badan oo ka midihii ay leeyihiin ma asaxayso aimada shaafiyada aimada xanaabilada taa diiday waxay dhahdeen waxaa loo bahay wixii markaad waqfido isla markiiba faa'iidadii markay soo baxdo meel lagu bixiyaa la doonay halkaa lagu bixiya haddana carruur ba lahayn carruur ay ku iman doonto dhali doonto ilaahay baa markaa taas way diideen culammadaasi halkaa haddaynu kaga baxno waxaynu kalaynu markaa kusii daraynaa shardiga saddexaad ee uu leeyahay mawquuf calayhu cidda wax loo waqfeeya shardiga saddexaad ay leedahay wa an laa yakuuna mubhaman sidii aynu waqfigiiba u nidhi labadaa mid ahaan baan waqfiyey ha odhanin sidoo kale ciddaad wax u waqfiyaysana ha odhani labadaa mid ahaan baan u waqfiyey iyadana ha odhani ee ciddaad u waqfiyaysa sheeg oo kaasaan u waqfiyey carruurtiisa ama kaa iyo kaaba labadaba isku dar oo ha kala reebi laakiin haddaad tidhaahdo ama masjid ama madrasad baan u waqfay masjid ama madrasad baan u waqfay hadhow toole haddaad iskaba dhimaad maxaa la samaynayaa halkee la geynayaa wixii si alla si la yadhaa ma laha masaajid baa laga dhigaa mise madrasad baa laga dhigaa marka waa inaad jasmiso oo aad qeexdo waxaad waxaan waqfiyayso masaajid baan u waqfay dheh madrasad baan u waqfay dhe hebel baan u waqfiyey carruurtiisa sidaa dhe haddaad isku darto way bannaan masaajid iyo madrasadba ayaan dhulkaa u waqfay macnaheedu marka waa loo qaybinayaabay noqonaysa oo midna la qadin maayo qaybna masaajid baa laga dhigi qaybna madrasad baa laga dhigay markaad labadaba waan u wada waqfay tidhaahdo waa loo qaybini oo midba qayb baa la siini weliba curfigana waa lagu salayno innaga maanta curfigeennu inta badan dhulka markay dadku bixiyaan waxay u bixiyaan masjid iyo madrasad yani waxay ujeedaan masjid iyo madrasadu inta badan madrasadu taabic bay u tahay oo isagay tabac u tahay waxaa laga fuuli yeelayaa madrasadana waxbaa loo reebay oo curfigiisa ay iman doonta insha allahu tacaala hadalladan uu ku hadlayo qofkan wax waqfiyaya waxaa lagu salaynayaa curfiga waddanka ka jira oo lagu dhaqayaa hadhowtoole lagu hagayaa lagu maamulaya marka saas la sameeyo ayay noqonaysaa markaa bannaanaan mayso in labadiiba mid ahaan la qadiyo ama meesha laga saaro ama darsadii meesha laga saaraa bannaanaan mayso in eh, wax kale la soo geliyaana sidaynu sheegi doonno iyaduna bannaanaan mayso halkaa waxaynu uga baxaynaa mawquuf calayga ama cidda wax loo waqfayo shuruuddiisii kii u dambeeyey ayaynu hadda gelaynaa waa siiqadii haddaba adiga shuruuddii waa lagaa helay waxaan ad inaad waqfato doonaysana shuruuddii waa laga helay ciddaad u waqfaysana waa laysla garto shuruuddii waa laga helay maxaad odhanaysaa haddaba sidaad u waqfaysaa goormaynu odhanaynaa wixii waa waqfismayo wuu kaa wareegay waxay fuqahadu isla ogol yihiin hadduu erey tusinaya inuu waqfay uu ku hadlo in waxaas waqfi noqonayo haddii markaa shuruud kale oo aynu sheegi doonaan laga helo haduu yidhahdo waxaa waan waqfay oo saasaan u waqfay hadduu yidhaahdo oo erey afkuu doonaha ku sheego eray waxa weeyaan ciddii maqasho afkaa taqaanay ay u fahmayso inuu yahay waxaan waqaf baan ka dhigay inuu asaxayo culammadu way isla ogol yihiin ereygaasi ama sariix ha noqdo ama kinaayo ha noqdo ama mid macnahaasoo keliya uun laha noqdo ama mid laba siyoodba loo macnayn karo inaad waxaan waqaftiyo inaad si kaleba loo macnayn karayo oo labaduba ay dhadhow yihiin laakiin niyadaadu ay ahayd waan waqfi haddii niyadaadu ay raacdo niyadaada kaana jihaynayso oo macnihii aad niyootay oo waqfi ah hadday jiro kaasaa markaa isagana lagu xambaarayaa kinaayada tay fuqahadu u yaqaanaan weeyaan sida maalan oo kale madrasad baan ka dhigay madrasad baan ka dhigay waqfina waa suuragal inaad ugala jeedo dee tu ganacsi madrasad ganacsiyaa jire tu ganacsiya inaad markaa waxa weeyaan ujeedaana suuragal weeyi marka haddii niyadaadu ahayd madrasad baan ka dhigay markan aad lahayd yacni tu waqfi aan ka dhigay sidaasuu waqfi ku noqday oo wuu kaa wareegay ereygaasi markuu kaa soo baxay ee u dhammaaday si markaa tilqaa'iya isla markiiba wixii wuu sugmay xataa kama noqon kartid adoon weli haddaa goobtii taagan aad tidhahdid mayane tan waan iska daynayaa tu kala aan waqfee ma jirto baa la leeyahy kol haddii aad ereygii ku hadashay sida inoo iman doonto waqfigu waa laasim khiyaarulmajlis iyo waxyaalahaana ma laha markaa ereygii markaad ku hadashay niyadaaduna ay ahayd madrasada waqfioo dar ilaahay wax loogu dhigto way kaa dhammaatayoo way kaa baxday intaa culammadu way isla ogolyihin waxaa markaa halkaa kasii farcamaya ilaa toddoba masalo hadduu waqtigu inoo saamaxo ilaa lix masalo haddii markaa waqtigu inoo saamaxo insha allahu tacaala aynu wada dhammaysan doonno haddii aanu qofku lafdi la iman ee uu wixii uun sameeyo iyadoo niyadiisiina maalan ay tahayba dee inuu waxaan waqfiyayo wuu dhisay madrasad buu dhisay niyadiisu waxay ahayd in markaa waxaan madrasad fii sabiili illaahi noqoto ama xabaaluu sameeyo dayn iyo alaabuu kusoo sameeyey dadkiina wuxuu u fasaxay in markaa lagu aaso laakiin mu odhan waan waqfo xabaalba xabaalaan ka dhigay ama waan waqfo madrasad baan ka dhigay ama masjid baan ka dhigay muu odhan masaajid unbuu dhisay dhisme masjid buu dhisay albaabadiina wuu u furay waa laga addimay masjid sidaa ma ku noqonayaaoo milkigiisii ma ka baxayaa goor muuse ka baxayaa taasaa waxoogaa culammadu ku yarmuransan yihiin waxaa loo badan yahay culamada islaamku u badan yihiin haddii curfi ahaan shaygani loo garanayo in la waqfay oo sidaa loo waqfay inuu sidaa qofka milkigiisa kaga baxayo oo xataa hadduu yidhaahdo maan waqfayna dee waxa weeyaan mudduun baan ugu tala gashanaa ama igamay ahayn waqaf aan laga yeelay markuu masjid dhiso qaabkii masjid u dhiso dadkiina uu u fasaxay inay soo galaan yaanu waxbaba ku hadline sidaasuu masjid ku noqday bay fuqahada islaamku u badan yihiin oo jamaahiirtu ay qabtaa aimada markaa shaaficiyada ayuunbaa taa diiday oo yidhi qofkan dee milkigiisii baynu wax ka saaraynaaye hadduuyna yidhahdo waxaan waqafba kamaan wadin wuu inaga gar dadka waxaan ugu talagalo inay muddo ku tukadaan ha toolana aan anigu bakhaarraba ka dhigto ayay ujeeddadaada waxiina waa waqfi maan odhannin wax aynu ninkaa kaga saarra yidhaahdeen hantidiisii aynu kaga bixinno ma hayno laakiin sida kalea dee loo badan yahay oo jamaahiirta u badan tahay waxyaalo badanna waa loo daliishaday oy ka mid tahay man banaa lilaahi masjidan walow ka mifxasi qaaatin bana allaahu lahu beytan fi ljanna qofka ilaahay dartii masjid u dhisa wa waqafahu lama raacinin ee haddana waqfiyo lama raacin marka waxaa laga fahmay yihahdeen markii masaajidkii la dhiso ee qaabkii masjid loo dhiso inuu qofkan milkigiisii ka baxay uu ka wareegey sidoo kale nebiga iyo saxaabaduba dee masaajidooyo way sameeyeen shardina may ahayn waxa weye oo lama soo naqlin in markaa lafdi lagu dhawaaqay waxay markaa iskala mid noqonaysaa un sidii bayci mucaataadka ee shaaficiyadu ay diidanayd jamaahiirtuna ay ogolaydoo kale waxaa la mida ah markaa xabaalihii sidaasoo kale haddii iyadana la soo dayro ama waxa wax tusinaya in meeshan xabaala laga dhigay hadduu ku dhawaaqo hadal male iyadu laakiin kumu dhawaaqina ficil buu sameeyey tusinaya inuu meeshan ugu talagalay xabaalo dadkiina wuxuu u fasaxay in wax lagu aaso si guud iyaduna la bay noqonaysa madrasadihii waxyaalahaasoo dhammi ee curfiga uu ka markhaati kacayo waxyaalahay waliba madrasadaha inta badan ma naskareeyaan lakin waxyalahay naskareyan waxa ka mid a ceel buu qoday dadkiina wuu sii daayey meel iska markaa waxa weeye magwaata ayuu ceel ka qoday dadkiina wuu u fasaxay ama halkaa waddada ayuu ku sameeyey bahal markaa biyaha laga cabo dee inay baashaasi markaa waqaf tahay ayaa loo fahmayaa oo markaa curfigii uu keensanaya imaam axmed raximah tacaala ayaa waxaa la weydiiyey su'ila can rajuli axaaطa xaa'iطa calىa arضi liyajcalaha maqbaraة wanawaa biqalbihi ثuma badaa lahu اlcawdu faqaala in kana jacalaha lilahi falaa yarjic nin markaa dhul sameeyey inta badan dadkeenana saas way ka dhacdaayo waxaan idhi baan uma garanay de nin wax waan ugu tala gashaa inaan waqfi ka dhigo laakiin masaajidka waan dhisay un laakiin inaad maaragtay ku hadashaba waxaa laga yaabaa inaanad xasuusaninba de oo aanay maskaxdaadaba ku soo dhicin marka imaam axmed waxaa la weydiiyey nin meel maqbara ahaan ugu talagalay oo soo dayray qalbigiisiina ka niyooday in waxaan maaragtay ay maqbaro noqoto muddo kadib ayaa haddana waxa u is yidhi iskaga noqo iska qaado dhulkaagii miyay u fasaxmaysaa miyay u bannaan baa la weydiiyey wuxuu mar hadduu dar ilaahay ka dhigay oo waxawey niyadiisa ay sidaasi ahayd falaa yarjicu ku noqon maayo oo markaa waxa weye wuxuu noqonayaa wax markaa waqfinimadiisa ay sugnaatay jumhuurkuna saasay markaa qabaan haddaba ma dhismihiibaa ku filan mise waa in wax soo raacaan dhismihii waa inay soo raacaan baa la leeyahay fasaxaad masaajidkii marka la dhiso waa in waxa weeyaan uu albaabadii u furay oo dadkii uu fasaxa mar haddii aanu waxba ku hadal wuxuu milkigiisa ka baxayaa marka uu oggolaaday inay dadkii soo galaan oo lagu tukado culamada xanafiyada abu xaniife iyo maxamed inkastoo inay muctamad madhabka aanay u ahayn laakiin abu xaniife iyo maxamed oo ardaygiisiihii sida iyagu yidhahde waxay yidhahdeen salaadda ugu horraysa marka lagu tukado ayaa uu maarata waqfinimadiisii ay sugnaanaysaa oo milkigiisa u ka baxaya xabaash maarata meeshii maqbarada ahaydna iyadana qofka ugu horeeya marka lagu aaso ayaa milkigiisii ay ka baxaysaa bay yidhaahdeen laakiin qolyaha kale ma shardeeyaan waxay shardeeyaanuun in la sameeyo curfi ahaan wax tusinaya in meeshan maqbaro laga rabo la fasaxana dadkii si guud loogu fasaxo ama haddii si gaara dad gaara uu u fasaxay inay wax ku aasaan ee aanu si guud dadka ugu fasixin taasiyadu iyadu noqon maysa bay yidhaahdeenoo de waxaa laga yaabaa qofku dad gaara inuu de u ogolaado inta kalena inuu isagu yeesho uu doonayaa suuragala lakiin markuu si guud meeshii uu soo dayray si guud markuu dadkii uga ogolaado inay wax ku aasaan waxaweya meydka la keeno waxay noqonaysaa dhulkaasi dhul markaa sidaa waqfi ku noqday ayuu noqonayaa curfigana sharciga waa la tixgeliyaayo waa lagu dhaqmaa oo lagu camal falaa sidaa daraaddeed haddii intaasi ay israacdo oo la helo ficilkii iyo ogolaanshihii la helo caamka ahaa way iska asaxayaa waqfigu saasaanu ku sugnaanaya waxaa markaa halkan hoos imanaysa oo ka farcamaysa waxaa jirta masaajidda hudheellada iyo meelaha laga dhex dhiso oo inta badan su-aali ka timaado kolley waxay taasi u khuduucaysaa meel walba horta curfigeedii haddii curfi guud uu jiro oo masaajidkaasi inaan lagu noqono in masaajidkaasi darilahay u baxay curfigu uu yahay masaajidkaasi masjid markaa darilahay u baxay buu noqonaya haddii lafdi la helo meeshaa masaajid baan u waqfayna iyaduna waxa weeyaan waqfi bay noqonaysaa masaajid buu sidaa ku noqonaya laakiin haddii curfi guud aanu jirin oo laga yaabo qoladii hudhaalku hadday doonaan intay kan iska burburiyaan inay meel kale masaajid ka dhisaan sida mararka qaarkood dhacda intay kan iska dumiyaan inay waxa weeyaan dhinac kale haddana masaajid ka dhisaan ay iska dhacdo kaas haddii aan erey lahayn lafdi haddaan lahaynin curfigii awood badan ma laha oo waxa weeye oo waxaan ku sugo sidaa daraaddeed la xukumi maayo inuu masjid yahay ilaa iyo oo eh, waxa weeyaan lafdigii la helo ama si gaara sida qaarkood ay sameeyaan oo kale xaggii wadaday masaajid weyn ka dhisayaanoo dayrkii hadduu doono haba ku qabsanaado laakiin masjid weyn oo ummaddii u fasaxanoo taasoo kale waa la odhan karaa eh, de waxa weyaan curfigii wuu tusinaya in kan markaa loogu talagalay inuu baxo oo aan loogu talagelin markaa lagu noqdo laakiin kii markaa si gaara uun loo dhisay eh, iskaba koobnaa inta badan ee dayrkuna uu kusoo wareegsanaa dayrka hoteelku kaasi way adag tahay in la yidhaahdo uun dhismaha keliya ayuu ku noqonayaa waqfi waxaynu uga sii gudbaynaa waxaan la ogolayn oo iyaduna shuruudda siiqada ah taaqiit lwaqf in horena u ishaarnay waqafkii markaad waqfiyayso waa inaanad muddo u qaban oonad odhanin toban sannadood buu waqfi ahaanayaa ama labaatan sannadood ama boqol sannadood lama ogola maxaa yeelay taxbiisul asligii bay ka soo horjeedaa bay leeyihi asalkii in la xanibo oo la xabiso oo aan la warwareejinin bay ka soo horjeedaa imaamu maalik raximah ullahu madhabkiisa ayuunbaa aynu aniga hore usoo shaarnay ogol in muddo markaa waqfigii la sameeyo wuxuu leeya de ay si guud u bannaanay waa iska nooc sadaqa uune waxba la diidi maayo waqfigii wuu asaxaya laakiin jumhuurku ma ogola waxaanay masaladu salka ku haysaa oo aanay ka maaragtay waxa weeya dhinac uga baxaynin hibada qofku hadduu wax bixiyo ama caariye uu bixiyo qof ergis ahaan wax u siiyo imaamu maalik haddii muddo la qabto muddadaasi inay laasimayso uu arkaa culammada kaleo dhammina inay laasimayso wxii waa tabaruca waa iska ixsaani inaanay laasimayna markaa doontaad odhan karta niyo gurigii waan u baahday iiga baxa ayay qabaan markaa dee tanna halkii kale un weeyaanoo markii uu markaa sadaqaysto ee uu toban sannadood gurigan inuu masaajid ahaado salaadda lagu tukado uu u sadaqaysto kuma noqon karo waa sidii caariyadaba aanu ugu noqon karaynin baanu ugu noqonayn buu leeyahay marka laakiin jamaahiirtu eh, taasi way diideen waxaa kale oo aan la ogolayn tacliiqu waqafka in markaa eh, shardi lagu xidho oo la yidhaahdo markay sidaasi dhacdo ayuu waxaani waqfi noqonaya markay sidaasi dhacdo ayaa waqfi waxaani noqonayaa eh, maalan oo kale laba sano kadib sanad kadib bil kadib dhulkaasi waa waqfi bil kadib oo kale inaad tiraahdo iyadana jamaahiiru ahli اlcilmi khilaafan lilmaalikiya ma ogola wixii markaad la baxayso waa hadda la baxdo waa milki aad wareejinayso markaa sidii iibkii iyo wixii lamidka ahaaba aanay u ogol aan loo ogolayn in markaa tacliiq lagu sameeyo iyo guurkii wixii lamidka ahaa in qofka la yidhaahdo waxaan kuu guuriyey heblaayo oo ooridaada noqonaysa bil kadib dee ma ansaxayso ansixi mayso markaa tanna waa la mid bay leeyihin fuqahadu iyo cuquudda Eh, waxa weeye tamliig uu ka ratibmo in wax maarata qofkii uu milkiyo waa in ay tahay munajaz wax markaa waxa weya la go oo aan la calliqaynin waxay ka soo reebaan culamada shaaficiyadu laba masalo oo masaajidada way ka soo reebeenoo waxay dhahdeen xorayntii bay u eg tahay oo xoraynta waxay culammadu isla ogol yihiin bil kadib baan addoonkaa xoreeyey xorayntu way iska aad baa loo furaayoo sharcigu u fasaxaa markaa masaajiduna waa nooc la xoraynayo oo kale bay yidhaahdeen mar haddii wixii laga doonaya aanu manfaco maadiya ahayn ilayn meelihii kale ee aad waqfiyaysay in markaa adduunyo laga helaa la doonaya markaad leedahay waxaan waxaan waqfi carruurtayda yacni wixii marka la kireeyo biilkii iyagaa ka qaadanaya weeyaanoo kirada iyagaa qaadanayo manfaco adduunyaha laga doonaya laakiin masaajidda waxaa laga raadiyaa waa manfaca ukhrawiya oo keliya baxta ah salaad iyo cibaadunbaa laga raadiya iyo wax lamid a marka ka noocaasoo kalea way soo reebaan laakiin qolyaha kale may soo reebin waxaa kaloo ay soo reebaan iyaga iyo xanafiyaduba waqaftuhu bacda mowti in lasoo reebaano taa aad bay munaasib u tahay markaan geeriyoodo waxani waa waqfi oo de waa wasiyadii un dardaaran un bay noqonaysa axkaamtii dardaarankaana ku dareeraysa oo sida aad u lahayd markaan geeriyoodo kaa hebel ha la siiyo ama markaan geeriyoodo kaa waqaf ha laga dhigo waa laisla ogolyahay inaad tidhaahdo markaan geeriyoodo dhulkaa waqaf ha laga dhigo haddaad tidhaahdo way asaxaysaa goormaanu waqfi noqonayaa markaad geeriyooto waqfi ma noqonayo markii waqfi laga dhigu noqonaya markaad geeriyooto wuxuuba insha buu isagu u baahan yahay in la curiyo oo dadkii markaa dee waxa weeya wasiga ku ahaa ee wixii aad ka tagtay inay curiyaan markaa waqfiga ay yidhahdaan waqfi baanu ka dhignay imikaasuu baahan yahay taa waa laysla ogolaya inshaa inta u baahan tan aad hadda sii curisay adigu ee tidhi waqaf baan ka dhigay markaan geeriyoodo yani markaan sidaa u geeriyoodo hadduu ulukii ka baxo toos buu waqaf u noqonayaa weeye haddaba kaasina dee taasun buu lamid yahay shaaficiyada iyo xanafiyadu say usoo reebeen in lasoo reeba iyadana munaasib weyn waxaa kale oo ay culammada qaarkood shardiyaan dikrulmasrif dhulkan aad waqfiyayso waxaad u waqfiyaysa inaad sheegto haddaanad sheegin ma asaxaya bay leeyihin culammada shaaficiyada iyo moxamed min alxanafiya haddaad tidhahdo dhulkaa waan waqfay keliya waan waqfay ma asaxaya bay leeyihin weli haddaa adigaa iskale maxaa yeeley waan waqfay baadna tiri maxaanu ka dhignaa ma beer baa laga dhigaa masaakiinta laga siiyo wax miyaanu kiraynaa ma masaajidbaa ma madarasadbaa waan waqfay keliyii macna ma samaynayso oo may socon bay may fulin mar labaad ku celiyo waxaad sheegtaa halkaad markaa ku bixinay saasay markaa iyagu yidhaahdeen laakiin jumhuurku ma shartiyayaan oo waxay leeyen waan waqfay haddaad tidhaahdo waqafki horta wuu sugnaaday waayo haddaba xaggee loo jeedinaya markaasay isa sii khilaafeen iyagiina qolyihii yidhi wuu asaxaya oo waan waqfay markaad tidhaahdo wuu guntamay qoladii tidhi waqafkii sidee haddaba laga yeelayaayoo sidee loo fulinayaa abu yuusuf iyo qowl shaaficiyadu ay leeyihiin oo arrintan taseexinaya waxay leeyihiin masaakiinta ayaa waxaan maarata waxa loo j loogu jahaynaya waa la kiraynayaa masaakiintunbaa laga biilinaya qolyo kale oo xanaabila waxay leeyihiin mayanay usraf liwarasatihi wax waqfi u noqonayaa ninkan dhexalkiisa dadkii lahaa ayuunbaa loo waqfeeyaayo iyaga ayuunbaa waxa weeyaan wixii ka soo baxa yeelanaya culimmada maalikiyadood moodo in hadalkood ugu dhadhow yahay iyagu waxay yidhahdeen mayane hadduu isagii horta nool horta isagaa la waraysanaya maxaad niyeysnayd ama maxaa maskaxda kaaga jiray markaad dhahayd waan waqfay maxaa doonaysay hadduu markaa yidhahdo masjid baan u jeeday ama saasaan u jeeday sidii uu yidhi ha lagu xambaaro haddii isagii uu dhintay wixii u jeedayna aynaan garanaynin ama de qof waalanba hadda yahay aan waxba la weydiinaynin maxaa la yeelayaa waxay yidhahdeen waxaynu eegaynaa curfiga haalibka ah inta badan dadka wax waqfiya dhulka waqfiyaan maxay u waqfiyaan baynu odhanaynaa mantiqadan degan inuu sidaa u jeeday bay u badan tahay sida markaa curfiga waddankani uu yahay ha lagu xambaara bay yidhaahdeen haddii curfi haalib yaanu jirin waa sideenan oo kale dhulkaasi waa waqfiya hadday dadka maanta yidhahdaan waxaan filaya curfi toosahoo la odhan karayo sidaasuu u jeeday oo ay ku caddahay way adkaanaysa inkastooy masaajidadu aad inoogu badan yihin oo inta badan aynu masaajidda bixinno laakiin haddana madrasadaha laftooda inaguma yar waqfigeenu aba labadaasun baanu malaynaya wax alla wixii ka odhan inagu ee sheekhu halkanu ka sharaxayay waxaan filaya aad bay inoogu yaryihin laakiin madrasadaha iyo masaajiddaa kolley horta inoogu badan cidna waxba uma waqfinaba oo carruur iyo fuqaradan u waqfita inagu mama naqaanaba markaa bal masjidkiiyo madrasadii sida loo kala rajaxaya haddii curfi lagu kala rajaxo waa qariib lakiin haddii curfi kala rajaxayaa aanu jirin waxaa la samaynaya bad masaakiinta ayaa loo jeedinaya marka calaa kulli xaal waxaa wanaagsan qofku markuu waqfiyayo inuu yidhaahdo waxaasaan u waxaasaan u inuu yidhaahdo oo bilowgaba ku dhawaaqo ayaa qurxoone aanu aamusin arrinta shanaad oo laga yaabo innaga beledkeena inaan aada u khusaynin haddii cid gaara wax loo waqfiyayo ciddaa gaarkii inay aqbashoy tidhahdo wixii waan aqbalay ma shardibaa mise waan kuu waqfay markaa la yidhahdo sidaasi ayuu waqfi ugu yahay iyadana culammadu waxay u badan yihiin inuu shardi yahay inuu aqbalaa inuu aqbalaa inay shardi tahay haddii aanu markaa aqbalin waxay yidhaahdeen fuqaradaa loo leexinayaa shaaficiyaduna waxay yidhahdeen maygu iska buraya oo wixii waqfiba noqon maayo haddii uu aqbali waayo maxaa yeelay dee ninkani isaguu u waqfay isagiina muu aqbalin markaa waqfigii waqfi naafida ma noqonayo qolyaha kalena waxay ka eegayaan ninkani markuu waqfay dee waxaan milkigiisii uu ka saaray oo marka horeba haddii fuqarada loo waqfin lahaa ama masaajid laga dhigi lahaa qabuul looma baahdeen iyo aqbalaad markaa dee tanna waa sidii oo kale un horta wax horta wixii milkigiisii ka baxayey laakiin ciddii yeelanaysay uun inaynu markaa u jihayno ayaa loo baahan yahay bay leeyihiin isla kaasuun waxaa sii daba joogta markaa cidda gaarka ah wax loo waqfayo ciddaasi cid aan markaa inay dabargo'do laga baqanayn inay ahaataa ma shardiba kolley waa taa laynagu boorriyey oo insha allahu taala waxbaynu u waqfihi doonnaaye inuu qofku yidhaahdo un carruurtayda aan u waqfay keliya miyuu waqfigu ku asaxayaa iyada lafteeda culammadu muran bay ayaa kaga jiro o culamada qaybo badan oo ka iyo waxay leeyihin waqfigu sidaa ku asixi maayo ee waa inaad tiraahdo caruurtayda kadibna masaakiinta haddii iyagu marka waxa weeyaan ay dhammaadaan amaad tirahdo carruurtayda iyo wixii ay sii dhalaan intii ay waxa weeyaan sii jiraan ay sii tafiirmaanba haddii markaa iyagii ay dhammaadaanna fuqarada ha loo leexiyo inaad tiraahdo ayaa qurxoon haddii markaa laakiin aanad sidaa odhanin dee waqfigaaga inuu asaxay muran baa gelaya waxaana wanaagsan inaad muranka ka baxdo oo aad sidaasi wax u waqfido haddii markaa taasi ay dhacdo qofkii uu sidaa wax u waqfiyo ou yidhaahdo uun hebel baan u waqfay ciddii ka dambaysayna aanu sheegin haddii markaa la tasxiixiyo waxaa la samayn doonaa uun dadka masaakiinta ah oo weliba culammada qaarkood ay leeyihiin qaraabadiisii baa laga fuuriyeelaya dadka masaakiinta ee qaraabadiisa ah ayaa markii qoladaa marka hore magacaabay ay dhammaadaan lagu jeedin oo loo wareejinay calaa kulli xaal siiqadii waxaa markaa inooga soo baxaysa waxaa markaa shardi guud ah wax dee tusinaya wixii inaad waqfida waa in lagaa helo ama ficil ha noqdo ama qowl ha noqdee waxaa markaa taasi iyaduna soo raacaya oo muhiima inaan wixii la mudaynin iyo sidoo kale inaan shardi lagu xidhin waxaa kaloo iyaduna muhiima in la sheego waxaanaad waqfiyayso wixii aad ka dhigaysay inahaas ayaad mooddaa inay ugu muhiimsan tahay shuruudda siiqadu ay leedahay caawa insha allahu tacaala darsigeennu intaasuu ku ekaan doonaa famaa kaana min sawaabin famin allahi subxaanahu wa tacaala waxdah wamaa kaana min khaطa'in faminii wamin ashayطaan والله ورسوله بريئان منه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه